العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaa inoogu dambeeyey qaacidadii sagaalaad oo ku saabsanayd curfiga in loo eegaayo wixii sharcigu aanu taxdiid u samayn marka masaa'il badan oo kale oo ku dhismayana waa jiraan bacd alamhila ama tusaalayaasha qaarkoodna waa sheegnay waxaa ka mid ah ashyaada ku saabsan cuyuubaha iyo waxyaalaha markaa kishka bayca iyo ceebaha waxyaalaha la iibinaayo waxay dadku markaa u yaqaaniin ama ay ku tiriyaan inay ceeb tahayba ceeb bay noqonaysaa wixii marka waxa weeye kish ama tadliis loo yaqaanana haddii markaa iibkii lagu sameeyo iyaduna waxay noqonaysaa markaa kish iyo tadliis bay noqonaysaa waana manhi bay noqonaysaa waxay soo gudagelaysaa man gashana falaysa mina ruuxa marka aaminka ah ammaanada loo dhiibto waxaa la yaqaanaa in markaa la yidhi haddii aan haddii marka waxa weeye aan wax tacaddi la yidhaahdo samaynin ma qaandhabaayo ammaanadii hadday ku ku lunto ama ku baabaato waxa tacaddi la xisaabinaya waxaan la xisaabinaya waxaa loo eegayaa curfiga ayaa loo eegaya curfiga iyo dadku waxay tacadi xisaabiyaan taasaa loo eegay cayda waxaa la yidhaahdo waxaa dhici karta ashyaada qaar in laysku qabto waxaasi waa cay ma axkaamana waa ku tacalluqaan cayda ilaahay la caayay ama rasuulkiisa la caayay ashyaada noocaas oo kale ah waa kufro waa gaalnimo gaalnimo marka waxaa loo eegayaa yani marka caydii curfigaa loo eegaya wix curfiga dadka loo yaqaano inay cay tahay cay baa la xisaabinaya axkaamtuna waa ka dhalanaysa wixii curfiga iyo caadada dadka aan loo aqoonin inay cay tahayna cay lama xisaabinayo calaa kulli xaal masaa'il iyo furuuc badan baa kuismaysa alqaacidaة alcaashira qaacidada tobnaad albayinaة calى اlmuddaci wاlyamiinu calى man ankara fi jamiiع اddacaawi والحquuqi وغayriha albayinaةu cadayntu calى اmuddaci waxay saaran tahay oo laga rabaa ruuxa mudduciga wax sheeganaya walyamiinu dhaartuna calى man ankara kii dafiray ayay saaran tahay yani muddaca calayga fi jamiic dacaawi yani sheegashooyinka dhammaantood waa caynkaas dacaawa iyo dacaawi labadaba waa la yidhahdaa iyo walxuquuqi xuquuqda yani markaa gudahooda dhammaantood iyo wagayriha ashyaada kale qaacidadan waa lafdi xadiis oo uu nabigu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam mudicigu inay tahay waxa uu idicoonayo sheeganayo inuu caddaysto xadiidkuna waxaa soo wariyey bayhaqi baa soo wariyey lakin asalka xadiidku wuxuu ku sugan yahay saxiixeynka bukhaari iyo muslim Eh, yani saxiix albukhaari iyo saxiix muslim bay ku sugaya xadiidka asalkiisa law yucطى الnaasu bidacwaahum ladacaa naasu dimaءa rijaali وamwaalahum yani hadday sheegasho keliya wax iskaga sugnaanayo cid waliba waxay iska sheegan lahayd xuquuq aanu lahayn ama xoora ama dhiigada laakiin sheegasho keliya waxba kuma sugnaada sheegashadii wixii la sheegtay haddaan la caddaysan sheegashadaasi xukum kuma dhaca xukum kuma sugnaa macnaha noocaas waa kii shaacirku qaatay ee gabayga ka dhigay wاdacaawa in lam tuqimuu calayha bayinaatin asxaabuha adciyaau sheegashooyinka haddaydaan isaga yani caddaymo aydan u keenin kuwa sheeganayaa waxay iska noqonayaan sheegtayaal adciyaa adciyada waxaa la yidhaha nasab aanu lahayn ruuxa iska sheegta inay hebel baan iska yidhaahda nasabkaana ma laha kaasaa waxaa la yidhaahdaa yani kuwaasa waxaa loo yidhahda adciya marka almuhim ruuxa mudducigiihii wuxuu leeyahay caddayn buu yidhi waxa wax ugu caddaanayaana waxay noqonaysaa ugu horeeya markhaati oo inuu markaa markhaatiyaal u keeno markhaatiyadana ashyaada waa ku kala duwan tahay nisaabka markhaatiyadu ashyaada isku tirama ma ashyaada qaarba yani nisaab gaara markhaatiyadiisu leeyi marka waxay ku saabsan dhiigag waa in loo helaa yacni marka laba markhaati oo rag ah oo shahaadadooduna marayso yani lagu kalsoon yahay laba cadliye way wixii dhiigaga iyo xuduudduna waa la mide ah. xagga inaan dumar ka markhaati gelayn rag un waa inay ka markhaati galaan zinada markhaatigeedu iyadu waxa weeye waa afar nin oo cuduul ah oo lagu kalsoon yahay waa inay ka markhaati kacaan ficilkii zinada inay laftiisii arkayeen wax dumar la yidhaahdana ma gelaya ah, marka wixii dhiiga ku saabsan laba markhaati oo rag ah waa in la helaa wixii xoolo ku saabsanna laba markhaati oo rag ah waa in la helaa ama yani nin markhaati iyo laba dumara waa in la helaa waa wixii amwaal ku saabsan xoolo fain lam yakuna rajulayni farajulu wamra'atani miman tardawna min الshuhadaءi an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma اlأkra aayadda qur-aanka waa tala inagu sheegay dhiigadda xaggooda culamada qaarkood waxay ka soo reebaan dilka khata'a oo kale ah ama ilmaha sabiga wax dila ama kawaalada wax dila ama waxa weeye markaa dil kama ah waayo waxay yidhahdeen ashyaada noocaasa almaqsuudu minhu lmaal qisaasi kama timaado waxaa marka horeba laga rabaa looga gol leeyahay waxay tahay waa in mag la helo magtina waa xoolo xoolihii maadaama yani markaa niniga laba dumari ay ka markhaati geli jireen yani dilka aan qisaasi ka iman karin ee waxa laga rabaa un ay tahay xoolo ninkiiyo labadii markhaati ninkiiyo labadii dumar ahaa waa ka markhaati geli karaa bacdu ahlicilm yani sidaas iyada ah ayay mareen waana qawl qawi ah min xaysu nadar xoolaha waxa kaloo markaad ka noqon kara caddayn lug markhaatiya iyo lug dhaar ah inuu lug kaabto sameeyo oo dhaar ku kabo masalan ninkii waxa weeye waxa la yidhi xoolihii caddayso nin markhaatiyu helay xaalka caynkaas ah markhaatigii labaad waa waayo nisaabkii ma buuxo lo weeyo waxa uu ku kabayaa dhaar buu ku kabaya marka taana saal marka mudduci iyo muddaca calayhi marka hore maxaa lagu kala garanaya mudduciga waxay ahlu cilmiga qaarkood ku tacriifiyeen waa ka hadduu aamuso aan la dabagelin hadduu isagu iska aamuso waxba sheegan waayo ninka aan cidi qabsanin kaasaa mudduciga ka waxa weeye isagu hadduu aamuso waxba sheegan waayo banaankiisaa iska maro la qabsanayo la odhanaayo naga garbax kaas waxaa la yidhahdaa muddaca caleyh muddaca caleyh ba si kale haddaynu eegno waxa ay labada ruux isku haystaan ee mid waliba uu leeyahay anigaa leh ka gacanta ku haya gacan ku-haynta leh waxaa la yidhahdaa muddaca caleyh waayo isagu waxba iga maqan ma leh waxa igu waa haystaa buliba kale waxba iga maqan oo ninkan baa waxa aan leeyahay iga haysta kaasina waa mudduciga laftiisa waa waadix haddaba waxaa jira maray noqdaan mutadaaciyaan mutadaaciyaan waa maxay mid waliba waa muddici mid walibana waa muddaca caleyh markaasna waxaa la yidhahdaa mutadaaciyaan baa la yidhahdaa waxay isku haystaan labada midnaba gacanta kuma hayo labada midnaba gacanta kuma hayo mid waliba wuxuu leeya baadi buu igaga maqan ruux kale oo saddexaad baa gacanta ku haya ruuxa kale saddexaadna wuxuu noqon karaa inuu markaysa markaa yani isaguna sheeganayo inaanu sheeganay kaba soo qaadba ruuxa kale saddexaad isagu wuxuu leeyahay anigu madihi baadidii ugu soo galay labadii ruux baa ku kulmay anigaa leh iyo anigaa leh mid waliba waa muddici mid walibana waa muddaca caleyh waa sheegte waana loo sheegta xaalka caynkaasa mid walba waxaa la odhanayaa bayiino la kaalay albayinatu cala almuddaci maadaama mid waliba muddici yahay waxaa la odhanayaa adna markhaatiyaashaada keenso adna markhaatiyaashaada keenso waa la isku dhis taas ayaa la sameynaya haddii mid waliba nisaabkii shahaadadoo dhamaystiran keeno inuu isagu leeyahay xaalka caynkaasa waa loo kala badhaa nus aw nus marka taana saa marka albayinatu cala muddaci walyamiinu cala man ankara had iyo jeer waxaa la yaqaanaa sharciga gudihiisa dhaarta waxaa la mariyaa aljanib alaqwa gesta xooga badan b bayinadana waxaa laga doonaa aljanib aladcaf labada geesood geesta markaasaa khaldan marka waxa la isku haystaa labada ruux isku haystaa ka gucan gacan ku-hayntiisa le waxaas oo gacanta ku haya xaggiisa xoog badan ay adaahir waynu waxaan leeyihi inaanu lahayn oo iska sheeganayo waxa weeye waa khilaafu daahir marka aarka yani waxa weey waa inuu akar axwaal waa inuu isagu waayo qarinay noqonaysaa gacanku kuhayntan marka maadaama ruuxan muduciga ah isagu qarinadaas oo kale aanu haysanin isaga waxaa la bayinada bayinada keelda marka qaacidada ku saabsan albayinatu cala muddaci walyamiinu cala man ankara waxa qasaamada waxa la yidhaahdo iyada bayinada waxaa lagu hormariyaa yani waxaan ujeedaa dhaarta waxaa lagu hormariyaa geeska mudduciga dhaarta waxaa lagu hormariyaa geesta mudduciga marka taasi waxay iska noqonaysa sidii masalo istisna markhatiyadii waa la odhanaya iyaga keensada laakiin xaggii dhaarta marka hore waxaa la horsiinayaa kuwa marka muddaca aley kuwa baa la horsiiyo waayo qara-in baa meesha dhacay oo qasaamadu meeshii waxaa markaa yaalla waxyaalo amaarada ah sida cid aan markhaati gelin oo kale inay sheegtay in markaa ciddaasi dishay oo kalaa sheegay dumarkiina kama markhaati galaan iyana ka markhaati gelina amaarad bay noqonaysaa xoogaa lows bay faa'iideynaysa sibyaan baa ka markhaati furay markhaatiyadii ma galaan ha yeeshee waxay noqonaysaa amaarado kaba ayay noqonaysa <clears throat> markaa sheikhu wuxuu yidhi raxmat ullahi alayh albayinatu cala muddaci bayinada iyo caddayntu cala lmuddaci muddaciga ayay saarantahay inuu ukayso walyamiinu dhaartuna calaa man ankara kii dafiray ayay saarantah inuu dhaarto fii jamiici iddacaawi sheegashooyinka dhammaanteed iyo walxuquuqi xuquuqda iyo wa gayrihaa ashyaada kalaba yani saas wy alqaacidatu alxaadiyatu cashra qaacidada koob iyo tobnaad alaslu baqaau ma kana cala ma kan alaslu asalku baqaau maakii inuu harsan yahay weeye kaana ahaaday oo xasilay calaa maa kaana siduu markaa ku xasilay ahaa inuu markaa ku harsanyay baqaau maa kaana kii la helay ama xasilay inuu ku baaqi yahay calaa maa kaana siduu ahaa waalyaqiinu yaqiintuna laa yazuulu kuma guuro bishaki shaki kuma guuro walyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintu shaki kuma guurto oo shaygii la hubay sida laguhu baa loo istisxaabayaa oo loo weheshanayaa ilaa yaqiin la mida oo bedesho la helo qaacidadani waa qaacida muhima waana qaacido weli waxay ku saabsan tahay waxaa la yidhaahdo alistisxaab alistisxaab istisxaabku waa shaygu wuxuu ahaan jiray lagu hubay in la weheshado oo la yidhaahdo siduu ahaan jir uu yahay ilaa wax khilaafsan oo ka bedelo la helo masalan ruuxu wuxuu ogaa inuu wayse qabo wuxuu ka shakiyey talo waysadii makaa jabtay se kalama jabin waxaa la odhanayaa mar haddaad wayse hubtay yacni hubaal hubaashaa shakiga ka ka daba yimi waxba bedeli maayo sidaad markii hore ku hubtay iminkana xisaabaysa wayse qabkii baad ku jirta wakadalika cabsiguna waa lamid wuxuu ruuxu ogaa inaan weyse qabin dabeedna wuxuu ka shakiyey war talow markii ma weyseysatay mise maad weysay ya waxaa la odhanayaa mar haddaad hubtay inaad weyse qabin shakiga aad shakidaad sibe ar maad weyseysatay wax kasoo qaad male waxaad xisaabinaysaa inaad wayse taas baa xisaabinaysa masalan biyo ayaa waxaad ogeyd inay taahir yihiin dabadna waxaad ka shakiday in najaaso ku dhacday oo ay biyaha najaasoobeen alaslu baqaau ma kana cala ma kana aلطuhuuriya inay baaqi ku yihiin ayaad weheshanaysa hadroonsa biyuhu waxa waya biyo طaahir oo muطahir asalku siduu ahaa ayuunbaad weheshanaysa shakiguna wax ka soo qaad yeelan maayo shakigu wax ka soo qaad ma yeelan salaadii ayuu ruuxu ka shakiyey inta ragcadood ay tukaday waxay isku qabtay ma labaad tukatay mise saddex intaa tugtay waa intee waa inta yar labadu waa hubaal ragcadda saddexaadna waa mashkuukatun fiiha mid laga shakisan yahay marka waxay noqonaysaa inaad laba ka soo qaado laba ragcadood inaad ka soo qaado qaacidadan adilay leedahay adilada waxaa ka mid a ah xadiiska tilmaamaya laa yansarif xataa yasmaca sawta aw yajida riixan hadduu ruux isagoo salaadii ku jira ka shakiyo in waysadii ka jabtay yaanu salaadii ka bixin ilaa uu yaqiin helo ilaa uu cod maqlo ama uu ur helo waxaa loo jeedaa shay yaqiinun baa laga tilmaamay wayse jabkiiyo hubaal ah yacni markaa ilaa uu helo yaanu ka bixin xagga ragcadaha hadduu ruuxu kala garan waayo ma saddexdaas makaad mise laba falyarax ishaka walyabni calaa ma stayqana sida xadiidka saxiixa ku timi shakiga ha tuuro hana ku dhiso calaa ma stayqana walyabni calaa ma stayqana wuxuu yaqiinsaday oo hubaal markaysaga u garanaayo ha ku dhiso marka masaa'il fara badan baa soo gelaysaa yani qaacidada ninku xaas buu lahaa dabeedna wuxuu ka shakiyey warniyow ma furtay mise ma furin ma alaaqday mise ma alaaqday guurkii waa hubay dalaaqiisa waa ka shakiyey yaqiintii buu ku dhisayaa wuxuu markaa odhanayaa waa in cismadiiyo weli guurka ay ku baaqi tahay ilama iyo wax cad oo ka rara la helo gabadh baa cidday ku jirtay oo way ciddo tirsanaysay ama ha la furo ama ha laga dhinto waxaa laga shakiyey taro ma cadad baxday mise ma cadad bixin tee baa la xisaabinayaa ya yani inay ciddadii weli ku jirto waayo shakiga ku saabsan ma cadad baxday waxba lagama soo qaadaayo mar haddii la hubay inay ciddo ku jirto ilaa inta yaqiintaada mida lagaga guuraayo oo yaqiin lagu ogaanaayo inay cadad cadadbaxday masaa-il badan baa markaa baabkaas gelaysa il badan ayaa gelaysa wuxuu ka shakiyey wartalow maryahaaga nijaasima soo duushay mise kuma soo duushay muxuu xisaabinayaa inay maryihii daahir u yihiin ilaa intuu ogaanayo yaqiin ku ogaanayo in nijaaso haleeshay in nijaaso ay haleesho ilaa uu yaqiin ku ogaanayo dawaafkii <clears throat> kacbada markuu ku dawaafayay ayuu tiradii dawaafka ka shakiyey ma lix goor baad ku wareegtay mise shan goor baad ku wareegtay wuxuu xisaabinayaa shanta ta buu kasoo qaaday tirada yar ayuu ku dhisaya ruux baa waxaa lagu ogaa islaamnimo inuu muslim yahay waxa uu ka shakiyay ruuxani talow armu millada ka baxay ruuxani ruuxani armuu gaaloobay wuxuu su qabtay waa gaaloobay asalkiisu islaamnimo waa ahayde waa gaaloobay iyo ma gaaloobin muxuu xisaabinayaa islaamnimadi buu xisaabinaya waa islaamnimadu waxay ahayd yaqiin lahu man habata islaamhu biyaqiin lam yazul canhu bishak yani ka islaamnimo yaqiin ku sugnaato kagama guuraayo xukum ahaan ruuxu yani shaki shaki kagama guuraayo ah, almuhim masaail badan baa markaa ku dhismaysa qaacidada waana qaacido weyn wey alqaacidatu ahaaniyatu cashra qaacidada laba iyo tobnaad laa budda min ataraadi fi cuquudi اlmucaawadaati wاtabarucaati wاlxusuuq اlاkhtiyaariya lagama maarmaan waxa ah min ataraadi isaga raalli ahaan la ysaga raalli noqdo fi cuquudi اlmucaawadaat cuquudda la yidhahdo mucaawadaadka almucaawadaat waa aqdiyada wax laysku e, bedelanayo waa sida iibka oo kale weeye iibka oo kale wey waa sida ijaaraadka kirooyinka wax la kireeyo ama la kiraysto ashyaada caynkaase mucaawada waa maxay oo wax laisku bedelanayo oo labadii daraf mid walba waxbaa laga qaadanaya waxna wuu qaadanaya taasaa waxaa la yidhaahdaa mucaawada waxbaa la isku doorsanaya ama la isku bedelanaya oo labadii ruux waxbay kala iibsanayaan waxaan iga qaado oo waxaa iigu doori yani iigu bedel waa noocaas marka cuquudda mucaawadaadka la yidhaahdo waa sida bayca iyo ijaaraadka iyo ashyaada noocaasa waxay yihiin raalli ahaanshaa loo eegaya lagama maarmaan wax ah in la ysaga raalli yahay qaala allahu tacaala ila an takuna tijaarata can taraadin minkum marka tijaaradii waxaa loo shardiyey marka wax la kala iibsanaayo in laysaga raalli yahay wakadalika sida xadiidka ibnu maajah ku timi inama albaycu can taraadin yani wax kalaba maaha iibku wuxuu ka soo furaa raalli ahaansho laysaga raalli yahay raalli ahaansho laysaga raalli yahay kusoo furaa haddaan laysaga raalli ahayn iibkaasi ma yani markaysaa ma asaxayo raalli ahaanshihiina waxa weeye waa wax qabsoon oo laga yaaba qaacido ku saabsan inoo keento oo axkaamta adduunyada waxa la yaqaanaa waxay ku dhisan tahay cala dawaahir waxyaalaha muuqda ayay ku dhisan tahay raalli waa camal qalbi qalbiga wax ka dhacaya qalbiga waxa ka dhacayana dee inaguma taalacanayo oo dadkuma arkayaan marka waxaa xukunku ku xirmayaa waxaa dawaahirta muuqda marka wax ku tusinaya raalli ahaansho hadday dhacaan raalli ahaansho baa la xisaabinaya madinno wixii u aha raalli ahaanshaha ayaa raalli ahaansha laga soo qaaday markaas siiqada ama oraahdu qabuulka iyo iijaabku waa maxay waa madinat rida loo filaan bay u tahay raalli ahaanshihii mar hadday raalli ahaanshihii loo filaan u tahay waxaa la xisaabinayaa mar hadduu qabuulkii iyo iijaabkii lala yimi oo siiqadii ay dhacday inay isaga raalli yihiin baycuna waa asaxaya hadhow hadduu yidhaahdo waan iska idhi raalli kuma ahayn ictibaar ma yeelanayso waayo qalbiga inaynu taalacanno laynama saarin axkaamtii adduunyana waxay ku dhisan tahay dawaahir wixii loo filaanka raallihaanshaha u ahaana waa xasilay idan wuxuu noqonayaa inuu bayci sugnaado oo raalli la waayey yacni marka aan lagu dhaydo waxaa la mid a wax kaloo raalli ahaanshaha tilmaama oo aan siiqada ahayna haddii la helo waa la mid sida mucaataat baycu lmucaataat waxaa la yidhaha ay fuqahadu ka cabiraan ya wadaad baa beri magaalada wuxuu qabsaday yani dukaan aa qise aan maqlay dabeedna markaasu fiqiba waxooga akristayoo in waxa weeye qabuul iyo iijaab in lala yimaado inay tahay shardiga ay fuqahadu shartinayaan bacd alfuqahaa ayuu arkay markaasaa dabeedna markaa waxa wey ashyaadii markuu iibinayo mid walba wuxuu yidhaahdaa yani waxa wey waan kaa siiyey waa kaasi istaydhe intaasaan kaa siiyey waa kaasi istaydhe ruux walba waa ku odhanaya intaasaan kaa siiyey waa kaasi istaydhe marka waxa weeye yani siiqadii buu isleeyahay xasili marka almuhim baycu lmucaataat wax la yidhaahdo ayaa markaa jira marka fuqahada qaarkood oo sida mutaahiriinta shaaficiyado kale waxay ku asixiyaan ashyaada yaryar waxay aan bayc mucaataat waxyaalaha yaryare aan waaweyneyn hadduu ruuxi markaa waxa weeye yidhahdo shaygaas waa imisa yidhah waa intaa aanu hadlina u dhiigo oo ka kalena usoo dhiigo isdhaafsigaa isdhaafsadeen mucaataat mid waliba ka kale wuu siiyey caطa hada lihada wa hada lihada waa mufaacala min alcaطa waa mufaacalo caطa laga keenay siismadii waxay yidhahdaan mutaahiriinta shaaficiyadu ashyaada yaryar waa ku asaxaysaa waxyaalaha yaryar ee aan qiimahoodu badnayn waa ku asaxaysaa lakiin wax weyn haddii la iibinayo laabudda waa in siiqadii la sheegaa waa kaa siiyey waa kaa siistay ya yani bictuhaa bikada ishtaraytuhaa bikada ama qabiltu yani waxa weya siiqada carabiga shardiga almuhim fuqahada qaarkoodna waxay yidhaahdaan ashyaada yareyd iyo ashyaada waaweyne farqi ma kale leh daliil kala farqinayana lama arag marka waxa yareyd iyo waxa waaweynba mucaadaadkii way ku asaxaysaa shardina maaha siiqadu siiqada ama oraahdu waa ugu horeysa wixii madinatu rida ah raalli ahaansho wixii uu ahaa loo filaan laakiin siiqadu siday madinatu rida u tahay ayaa mucaadaadka laysu dhiibayo oo ruuxana kan bixinayo kana qaadanayo ya oo kii kalena kaa qaadanayo kaana u dhiibayo ayay waxay u tahay loo filaan u tahay raalli ahaansha sida saxiixina waa saas saxiixu waxay tahay yani baycu lmucaadaat yaxu i fi ljariiri wاdaqiiq waxa yar iyo waxa weyn waa ku asaxaya qowlkaasaa sawaab ah in alxikmata ida khafyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha xikmadu hadday qarsoonaato ama ay intishaarto oo markaa kala duduwanaato xukunka waxaa lagu xidhaa waxa loo filan ka loo filaanna raallihaanshihii siday siiqadu ugu tahay baa mucaataadkuna ugu yahay walaa farqa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka